bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii masaa'il اljaahiliya lilimaam moxamed bn cabdilwahaab aلtamimiy raximah اllahu tacaala almasأlaة الثaaliثaة wالsituun masalada lixdan iyo saddexaad ramyuhm إiyaahum bاlfasaadi fi اlardi ramyuhum ku tuuristooda iyaahum dadka ahluxaqa ay ku tuuraan bilfasaadi fasaad ay ku tuuraan fil ardi dhulka korkiisa inay fasaadinayaan inay ku tuuraan weeyaan kamaa fil aayati aayaddii lasoo dhaafay sida ku sugnayd masaladan waxa ay tahay inay ku tuuraan dadka ahlu xaqa ah inay dhulkaba fasaadinayaan ee meelo badan buuna alla subxaanahu watacaala uu kaga warramay aayaddii soo horreysayna waa markuu alla subxaana watacaala uu yidhi qoladaa markay yidhaahdeen atadaru muusa wa qawmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka wa alihataka liyufsiduu fi lardi dhulka miyaad uga tegaysaa inay si ay dhulka u fasaadiyaan oo ay dhulka u kharibaan oo halleeyaan waxaa sidoo kale iyadana fii suurati kaafir allah subxaanahu watacaala uu leeyahay wa fircawnu daruunii aqtul muusa waliyadcuu rabbah inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad inuu dhulka fasaad ka muujiyo ayaan ka baqayaa buu yidhi marka waa dilayaa sidaa darteed marka halkaa waxaad ka garanaysaa jaahiliyadii iyagiibaa fasaad ku jiro iyagoo fasaad ku jiro ayay haddana maca daalika waxay samaynayaan haddana eh, dadkii ahlu xaqa ahaa bay ku tuurayaan fasaadka marka waxaa weeyaan waa midda ay yidhaahdaan ramatnii bidaa'iha fansallat cudurkeediibay igu tuurtay iyo ceebteedii markaasay siibatay iyadiibaa marka waxaan wax aan aan cudurkaa qabin bay iska dhigaysaa marka iyagiibaa dhulkii fasaadinaya fasaadka ka weyn waa maxay dhulka in la fasaadiyo ambiyada markay hagaajisay kadib waana midka alla dadka ka reebaya walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa dhulka ha fasaadinina markii la hagaajiyey hagaageeda kadib ambiyada ilaahay baa dhulka waxay ku hagaajiyeen tawxiid waxay ku hagaajiyeen inay dadka daacada ilaahay faraan waxay ku hagaajiyeen macaasida inay dadka ka reebaan macaasidaasoo isugu jirta dulmi alla la dulmiyo dulmi bani aadamka isdulmiyo dulmi qofka naftiisa oo dulmiyo cadli oo dhan rususha ayaa marka uu ka yimid sacaado dhan iyo liibaan adduuniya mid aakhiro dhan rususha xaggeeda ayay ka timid oo rusushaa la timid oo qur-aan iyo sunna qur-aanka iyo iyo iyo sunnooyinkoodii bay kula yimaadeen marka haddii layidhaa iyagii baa fasaad wada marka kii fasaadka wada iyaga uu sidaa dhahayo haddaba marka waxaa weeyaan waana waxa hadda maanta yacni adduunyada aada uga socdo qolo kastaa waxaa weeyaan eh, oo mubdiliina dadka ahlu xaqay waxay leeyihiin waa mufsidiin dhulkay fasaadinayaan iyagii baana malyan fasaad wado bal fasaadkii ugu weynaa wado oo dadkiibay waxay ugu yeerayaan ilaahay inay ka inxilaal inay ka furtaan rabbi subxaanahu watacaala dadkay waxay ugu yeerayaan inay isdulmiyaan dadkay waxay ugu yeerayaan inay maalkooda xaqdarre iskaga cunaan wahaakada iyo waxaa la midkaa nacan wasituun masalada lixdan iyo afaraad ramyuhum ku tuuristooda weeyaan iyaahum ay ku tuuraan dadka ahlu xaqa iyay waxay ku caabeynayaan ay ku tuurayaan biintiqaasi diinilmelik boqorka diintiisa inay wax u dhibayaan boqorow diintaada iyo hanaankaaga iyo habsocodkaada ay wax u dhibayaan bay leeyihiin nacam kamaa qaala tacaala siduu alla u yiriba wayadaraka wa aalihataka wuxuu rabaa fircawnow muuse wuxuu rabaa inuu adiga kaa tago ilaahyadaadana uu ka tago ibnu cabaas waxaa laga wariya inuu yidhaha wailaahataka sidaasoo kale inuu akriyay wayadaraka inuu adiga kaa tago wailaahataka cibaadadaadana inuu ka tago cibaadadii yacni adiga lagu caabudi jiray oy dadka ku caabudi jireen ayuu rabaa inuu dadka ka xoreeyo isagoo marka bani aadama waxa uu isu arkaa in isaga la caabudo ama waxyaabo aan alle ahayn in la caabudo marka in alle la caabudana wuxuu u arkaa dulmi la dulminayo isaga rabbigii ku abuuray aan iyo aniga ee abuuray aan caabudna waa kelmad cadaalada waay dadka dhan ay u wada simanaan sinaan karaan walidalika ilahi nabiga caleyhi isalaatu wasalaam marka uu qoraayo warqadda hiraqla wuxuu soo qaatay aayaddii fii suurati ali cimraan ee allah subxaanahu watacaala uu yihi qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shayئa walaa yatakida bacduna bacda arbaaba min duuni illah yani intaas anaga idinku kelimatu tawxiid dadka o dhan waa waxaa weeyaan midna gaar ah loo caabudo ma dhahayso dhammaan allihina wada abuuraan wada caabudeynaa sidaa weeyaan ramyuhum ku tuuristooda iyaahum ay ku tuuraan iyaga bintiqaasi diini lmaliki marka waa masder faacilkiisa hadda loo idaafeeyey ramyuhum iyaga weyaan wax wax tuuraayo iyaahum waxay wax ku tuurayaan marka <clears throat> dadkii ahlu xaq ahaa ambiyada iyo eh, culimada bintiqaasi diini lmelik boqorka diintiisa nuqsaaminteeda ayay ku tuurayaan ay ku caabeynayaan kama qaala tacaala siduu alla u yidhi wayadaraka wa aalihataka kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi inii akhaafu waxaan ka baqayaa aniga an yubadila muuse inuu bedelo diinakum diinkiina inuu bedelo <clears throat> diinkooda waa maxay fircoonay caabudi jireen fastakafa qowmahu fa ataacuuh daacadooda wax allaala wax kasta oo fircoon faray adeeci jireen marka fircoon bay caabudi jireen marka wuxuu leeyahay diintii aada haysateenoo inaad aniga caabudaan weeyaan ma ogtaha diinka uu sheegaya fircoon sida uu leeyahay marka kaasou rabaa muuse inuu idinka bedelo ayib taana marka waxaa weeyaan waa caado marka jaahili ah weeya waa min masaa'il aljaahiliya bay ka mid tahay oo waxaa weeyaan haddii dadka towxiid loo sheego oo loo akriyo aayadihii qur-aanka sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam markiiba in boqorka lagu ordo madaxtooyada la aaday iyo boqorka meesha meelaha ay boqorada joogaan ee la yidhaahdo kuwaan adiga waxa yacni dadka daacada ay ku adeecayaan iyo hogaansanka ay ku hogaansan yihiin ayay rabaan dadka inay ka bedelaan ummadday kugu kicinayaan warkaale wax ka qabo isagiina marka inuu wax baabi'iyabu isku dayayaa dabcan haddaan ilaahay tawfiiqda waafajinin alkhaamisatu wasituun masalada lixdan iyo shanaad ramyuhum waa ku tuuristooda iyaahum ay ku tuuraan iyaga bintiqaasi aalihati lmelik boqorka ilaahyadiisa inay nuqsaaminayaan ay wax u dhibayaan kamaa fi laaya awydaraka wa aalihataka haddii la akriyo marka waa sida ay qiraa'adu tahay inay adiga kaa tagaan iyo macbuudiyaalkaaga waxaad adiga caabuday ka tegayaan meel cidlaa in looga dhaqaaqay rabaan marka boqorow diintaadii bay raggan usoo dhigteen sidaa bay ku tuurayaan marka waxaasoo dhan ujeedkooda waa maxayna xaqa in la caburiyo ulajeedadooda waa maxay in yani xaqa aanu e, marka xujada looga adkaado ee xujadii lagu oogo kadib ayay waxay ku marmarsiyoonayaan marka boqorada intay u tagaan ayay waxay leeyihiin maya annaga waxaan nahay e, boqorada intay u tagaan bay waxay leeyihiin marka annagu waa diintiinnii iyo diintii aabayaalkiin iyo diintii saxda ahaa wax saxay umal ay ka dhigayaane yaa loo soo dhigtay markaa sidaa darteed wax ka qabta asaadisatu wasituun masalada lixdan iyo toddobaad ramyuhum iyaahum ku tuuristooda weeyaan bitabdiili diin ay ku tuuraan diinka in la bedelayo diintii ilaahay baa la bedelayaa bay dhahayaan kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi inii an o fircown wuxuu yidhi inii akhaafu muuse iga idaaya muuse waan dilayaa buu yidhi inii akhaafu waxaan ka baqayaa an yubadila inuu bedelo diinakum diinkiina aw amas an yudhira inuu muujiyo fi lardi dhulka korkiisa alfasaada uu ka daahiriyo fircawn baa dhulkuu fasaad ka daahirinaa buu leeyahay muusa wuxuu leeyahay dhulkiibuu fasaadinaya fircawn baa wuxuu leeyahy muuse dhulkuu fasaadinaya oo fircawn muxuu hayaa isagu marka nacam ayb cajiib la weyn marka waxaas oo kale qofka daaciga muwaxidka ee tawxiidka faafinaa inayna waxba u dhibinaa la rabaa dariiqiisana inuuna uga leexleexanin hebel baa saa ku dhahaya iyo hebel baa saa ku dhahaya iyo waxyaabaha inuuna uga leexanin waxaa laga yaabaa qof aada waxba ka bi-inin oo aadan yacni eh, waxaad yeeshay aan jirin in marka dacwo iyo diin iyo xaq la faafiyaa oo isagoo weliba u og in waxaanu ay xaq yihiin fii qaraarati nafsihi ka og ayaa wuxuu leeyahay dadkan yacni magaalada inay fasaadiyaan iyo dhulka inay dadka inay kala gooyaan iyo waxaasa waxaasoo kale ayay yeelaan iyo ila maxaa yeele ummad wada jirto muslimiina ninka tafaruq ku sameeyo xaqdarro tafaruq ugu sameeya waxaa weeyaan ilaa tafaruqu ma ogtahay dadka nabigaba caleyhi salaatu wasalaam markuu yimid ummaddii waa kala baxeen waxay u kala baxeen ahlu xaq iyo ahlu baatil kaa lama diidana laakiin dadkii ahlu xaq ahaa in la kala geeyo waxa weya waa fasaad fi lardi waa fasaadun fi lardi qof marka aan wuxuu kaa bi jirin bimujarad dacwo oo wato dhowr adiga kuu timaado macnaha ama yacni eh, ummadaha badana ri-aasay ilaashadaan dadkan yani masaa-isha jaahiliga ku taagan waxaa weeyaan ri-aasa jacayla ah waxaa u geynayo mar haddii uu arko yacni qof dacwo iyo diin iyo meel laga wado wuxuu isleeyahay aday kuu dhammaanaysaa magacii aada lahayd iyo ardadii aada lahayd iyo kulli waa laga kaxaysanaya nacam sidaa darteeda marka inuu xaqii mucaarado oo uu dad ku diro oo yaa marka uu u usoo dhardhiganaya nacam marka dadka madaxtinimadu ay ka maqan tahay oo wax ku fasaadinaya keliya ma ahan yacni kuwa kursiga un keliya raba maa kuwaa ri-aasada diiniga ah yaa si ay u helaan ayaa qof allaale qofkii aan iyaga ahayn inuu xaq sheega ma jecla nacam ama qof aan kooxdiisa ahayn hadduu xaq sheegayo oo arko wuxuu isku dayaya inuu banado ayb asaabicatu wasittuun masalada lixdan iyo toddobaad ramyuhum iyaahum kutuuristooda weeyaan ay ku tuuraan bintiqaasi lmelik bintiqaasi bintiqaadi lmelik ayuu qoran meliga inay burinayaan oo mulkigiisii iyo waxaaba ay u socdaan naam ama ay ay nuqsaaminayaan waa aayadan unbaa kulli wada asal waa ka qowlihim weedaraka wa aalihatak athaaminatu wasittuun masalada lixdan iyo sideedaad dacwaahum alcamala bima cindahum min alxaqi dacwaahum sheegashadooda weeyaan alcamala camalfal bimaa cindahum ay ku camal falaan waxa agtooda ahaaday oo min alxaqi xaq ah ka qawlihim nu'minu bima unzila calaynaa waxaanu ruma haddii la yidhaha war waxaa la soo dejiyey rumeeya waxay dhahayaan nu'minu waxaanu rumaynaynaa bimaa unzila calaynaa waxa naga dusheena lagu soo dejiyey maca tarkihim weliba iyagoo ka tegaya iyaahu wixii lagu soo dejiyey maxaa yeeley wixii lagu soo dejiyey waa maxayn inay nebi maxamed hadday la kulmaan ay adeecaan weeyaan oo ay yacni bishaaradii nebi maxamed nebi maxamed sala allahu alayh wali wasalam inuu soo bixi doonaa loo sheegay maca dalika waxaa weeyaan inay ka tagaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxay keenaysaa marka eh, inaynan ku dhaqmin wixii iyaga lagu soo dejiyey xataa <clears throat> ama wixii iyaga lagu soo dejiyey ka tagaan rajmigii baa ka mid a wixii ayaga lagu soo dejiyey ka tegayaanoo ambiyadii bay dilayaan qul falima taqtuluuna ambiyaa allahi min qablu in kuntum mu'miniin ayb waa soo marnay marka masaladanna uu ku celiyey mar labaad ataasicatu wasituun masalada lixdan iyo sagaalaad aziyaadatu fi lcibaadati aziyaadatu ziyaadin fi lcibaadati cibaadada la ziyaadiyo ka ficlihim ficilkooda oo kale yowma cashuuraa ay samaynayaan cibaadada in wax lagu daro ziyaado cibaadada lala imaado yacni waxaa weyan waxay alla ku caabudayaan bidac waata allana uu yihi warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illah famaa racawha xaqa ricaayatiha nasaaradii waxay la imaadeen rahbaaniyo iyaga ay soo bidcaysteen marka waxaa weeyaan diin inay un mar walba ziyaado un la imaadaan ayaa kamida min masaa'ilihim ayb waaka <clears throat> waa ka laga celi la-yahay marka oo marka la yidhaha man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa raddun war int alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina yaa waxay ku leeyihiin aayaddan alyawma akmaltu lakum hab ma jira ay utusayso wax nebi maxamed aanu samaynin ama uunan alla ku caabudin yaan lagu caabudin aayaddan ma sheegaysay ku laa dalaala tadamun walaa dalaalat luzuum walaa dalaalat yani mutaabaqa saasay ku dhahayaan hadda waaya maxaa rabtaa marka wax nebi maxamed uunan alla ku caabudin baan alla ku caabudayaabsaasuu rabaa inuu dhaho marka masaladan aad baa gaalada yani jaahiliyada loogaga dayday waxaan alla farin intii alla farayna way ka tegayaan waxaan alla farinna waa la imaanayaan shaydaanku marka waxaa weeyaan waxaad arkaysaa shaydaanku qof cibaadadii alla faray aan la imaanaynin oo shaydaanku uu uga riday caajis oo haddana waxaad arkaysaa midaan la farin u dadaalaya nacam wartii lagu faray maan la timaadin ka ficlihim yowma cashuura ay samaynayaan yowma cashuura marka maxay sameeyaan waxyaaha tiro badan bay qaarkood yacni laba siwaa oo waxay sameeyaan qaarkood maalintaas ciid camalay ka dhigtaan oo dhar bay usoo gadaan ilmaha oo waxaa weeyaan gurigii waxay ka dhigaan waa u waasiciyaan ehelkooda iyo wusci bay u sameeyaan oo dadkan weliba nawaasibtaas ha yeelo shaam iyo dhulkaasi bidcadaa kubay ku badnayd qoladan kale iyaguna waxaa weeyaan shiicada ahna maalinta cashuuro xusein maalintii la dilay ahayd marka waxay leeyihiin maalintaa marka waa kuwa lugeynayo oo socod dheer bay ilaa iyo waxay ku tegayaan karbala markaas isgaraacayaan oo ay midiyo isku dhufdhufanayaan oo waxaasay rabaan inay alle ugu dhawaadaan subxana wa tacala oon diinka alla aan ka mid ahayn taa buu sheegaya marka marka iska ilaali inaa alle ugu dhawaato wax nebi maxamed allah subxaana wa tacaala una ugu dhawaanin waxyaabaha nebi maxamed uu la yimid sala allahu alayh waali wasalam waxyaabana waa afcaal la samaynayo waxyaabana waxyaaba turuug ahoo nebi maxamed uu ka tegayo diin ahaan uu uga tegay sala allahu alayh waali wasalam wixii diin ahaan uu uga tegay waa laga tegayaa wixii diin ahaan uu sameeyena waa la samaynayaa sunada nebiga waa taa waana sida imaamu shaafici raximahullah laga wariyey uu yihi sunada nebiga sala allahu alayh wali wasalam natabicu sunnata ficlan wa tarkan uu yihi sunada nebigaan raacaynaa ficil ahaan oo wixii uu sameeyeyna waa samaynaynaa wixii uu ka tegeyna waa ka tegaynaa ficlan wa tarkan baabkaas haddaad soo gasho waxaa weeyaan waaba dhib weyn inaad gaarsiisaad moodaa iyaga naam in laga hadlo bidacda iyo ma ogola asabcuun masalada toddobaatanaad naqsuhum weeyaan nuqsaamintooda minhaa ay cibaadada nuqsaamiyaan ka tarkihim ka tegistooda oo kale alwuquufa bicarafaad ay ka tagaan carafaad la istaago bidacna waa soo ziyaadinayaan fiiri kuwana kuwa laga rabay oo alla ziyaado yacni waa lagu ceebeeyey oo inay cibaadadii wax ka ziyaadiyaan aan la farin oo bidco weeyaan taa wixii alla faray inay ka tagaanna waa min caadatihim weeyaan oo markaa carafaad uu tusaale usoo qaato kufaaru maka waxay yeeli jireen markay xajin jireen qoraysh waxay dhihi jireen annaga naxnu alxumus annaga waxaan nahay dad yacni beytka kuwa yacnii dad eh, aalube dadka dadka beytka mas-uuliyiinta ka ah oo xamaasaysan oo yacni ayaanu nahaye eh, mana nihin marka xaramka ma dhaafayna dhihi jireen dhulka xaramka ma dhaafayno walidalika musdelifa ayagu ma dhaafi jirin ilaa carafaad xaramka kamid ma aha mogtaha xaramka ma kamid ah xuduudda xaramka ka baxsantaha carafaad marka ayaga waxay dhihi jireen dadka kale ee carabta kale soo xajiso een qurayshta ahayn ha iska baxaan ayaga ilaa iyo ha gaaraan carafaad ayagu marka halkoodaasay fadhi jireen ilaahi subxaana wa tacala markaa ka dhahay uma afiiduu min xaytu afaada annaas nabigana calayhi salaatu wasalaam waa kii markuu xajinayay waa ti uu markuu musdelifo gaaray marka uu mino ka tegayo carafaad usii socday maalinta sagaalaad musdelifo waa dhaafay carafaad buu nabiga galay sala allahu alayh ali wasalam marka cibaadadii wuquufka ahayd waa ka tegayaan kuwa aan loo dirsaninna waa la imaanayaan haddaad fiirisa marka nabiga sal ll slam qaacidadii weligaa ku soco latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabin tabictumuuhu qaacidada marka waxaad arkaysaa dad badan baa uga dayday jaahiliyada arrinkan oo waxay yeelayaan cibaadaad fara badan oo alla subxaanahu watacaala eh, uu ayay ka tegayaan oon lagu karin sunnadii la imaan maayaan oo kama muuqato jirkoodii sunnadii kama muuqanayso cibaadaadkii sunanka ahaa ee nebiga la imaan jiray la imaan maayaan kuwo kale oo aan cibaado ahayn ayaa ay ku tashadudayaan nacam ay ku tashadudayaan markaad aragta markuu salaada imaanayo kala soocaa caajiso salaada aada markuu salaada tukanayo habka u istaagayo iyo sida uu dumaniino la-aanta iyo dan inuusa salaada gelayn ayaad arkaysaa waxa kale marka uu joogo ee uu qubuurta tegaayo ee uu ziyaaraadka abaabulaayo iyo waxaa weeye erey inuu dhaafa ma ogola hal erey adkaarta subaxii iyo galabtii nebi maxamed uu la yimid ma yaqaana sala allahu caleyh ali wasalam kuwo kaleo waxaad arkaysaa tiro badan ayuu la imaan oo kaba badanba kuwii nabiga la imaan jiray sala allahu alayh ali wasalam shaydaanku fiiri marka day waa qofkaani waa u adkaysan karaa inuu laba saac meel fadhiyo adkaar aan wax ajar oo ka helaa jirin oo aan alle wax laga nasaha aanay jirin wax alle loo sugaa aysan jirin oo maanta dhan dad magacyadood aa lagu wardinaa ilaa caawa waa lagu habsaamayaa guryihi xuquuqdii guryahoodii bay kaga habsaamayaan ummaddii muslimiintaay ku dhibaayaan intaa taagan yihiin kuma kartid salaada subaxna haddii lagu tukado wixii nebiga ku tukan jirayna waanu lagu dheereeyey waa qaylinayaan sooma arkin kuwa noocaas oo kale waxaa laga yaabaa kuwo kale salaada subaxay ka hurdayaan ay ka seexanayaan habeen oo dhanna waxay la soo jeedaan sheikh fulano sheikh fulano sheikh fulano magacyo dadeed bay daldalayaan war yaa waxaan marka u siiyey daacadan tirada badan oo aan logu adoonsaninba oy la feeri waa u adkaysan karaan midan kalena yacni waxaa weya ma la imaanayaan waa nuqsaaminayaan hadday la imaadaanna marka taa waxaa weya dawaacidii ku bixin lahayd oo sunnada iyo alla la weyneeya ka maqan halkan waxay ugu adkaysanayaanna dawaacidii shayaadiinta iyo shaydaanka oo wax ugu yeerayaa ku xoog badan wax kale maaha arrinku soo ma garan qofkaad arkaysa diinta ilaahay ilaalinayo sunnada ku dadaalaya waxaa weyaan dawaacidii waxaa ku jirto oo eh, dawaacidii waxaa ku jirta waxyaabihii ugu yeeraya inuu rabbi subxaanahu wa watacaala ou jeclaada maxabadii allah ku jirto kana maxabatu hayrillaahi baa degtay qalbigiisa marka maba ogaba toban saacad ou fadhiyo wuxuu isu haystaa inuunan saacadna fadhinin kana sidoo kale weyaan toban saac markuu fadhiyo alla dikrigiisa iyo sunnada nebiga iyo xuquuqdii lagu lahaa gudashadeeda markuu u jooga kaanamaa maba moodidba inuu waqti badan u fadhiyo mid walbaa dawaacidooda kala duwan ilaahay waxaan weydiisanaynaa waxyaabaha nagu bixiyo daacada rabbi subxaanahu watacaala inuu noo fududeeyo laakiin taasi marka waxaa weeyaan waa dhaqan marka jiro oo aada arki karto waxaa arkaysaa kuwa aan weligood xajka aadin awoodna u leh inay xajka tagaan siyaarana aan weligood ka baaqanin siyaaradan bidciyada ah ama shirkiyada ahba <clears throat> eh, alxaadiyatu wasabcuun todobaa marka meeshaan uu leeyahay marka <clears throat> masalada toddobaatanaad naqsuhum minhaa ka tarkihim alwuquufa bicarafaat carafaad istaagga ay ka tegayeen waxay ahayd jaahiliyadii reer mako waxay aaminsanaayeen ayagu inaynan xaramka dhaafin dadka kala dhaafi jira xaramka marka cibaadadii nuqsaan bay ku sameynayaan fiiri dhanna waxbay kala ziyaadana waa la imaanayaan alxaadiyatu wasabcuun masalada toddobaatan iyo koowaad tarkuhum ka tegistooda weeyaan alwaajiba waajibka ay ka tagaan <clears throat> maxay ugaga tegayaan nawaracan bay uga tegayaan xalaal meeradnimo darteed ashyaa waajibay ka tegayaanoo waxa ay uga tegayaan waxa ay tahay waxay ku leeyihiin waa ku xalaal miiranayna nacam waa ku xalaal miiranaynaa ayay leeyihiin waxaas oo kale marka waa eh, nacam oo alla waxay ugu dhawaanayaan inay waajibka ka tagaan waajibka masalan wuxuu ahaa musdelifo la istaago kale eh, nacam yataqarabuuna ila allahi bitarki lwaajib mila lwuquufi bimusdalifa badela lwuquufi bicarafa intay carafa istaagi lahayn musdalifa istaagayaan naam yazcumuuna anahu waracun saasay waxay u arkaan inay warac tahayo maxaa yeele dadka ahlu xaramka ah xaramka kama baxaan bay leeyihin ayako annaga marka min baab dadaal darteedan ka wadnaa xaramka ma dhaafayno ayay leeyihin marka maxay ka tahay waajibkii alla waaji wuquuf in carafa la istaaga waa waajib dabcan waxaan iyagu xataa ay xajinayaanoo nebi ibraahim baan xajkii waxaan nebi ibraahim bay kasoo gaareen way samayn jireen marka iyagu xajku baailba xajkooda wax ansaxaya ma maadaama ay mushrikiin ahaayeen dabcan eh, laakiinse de waajibka ay sheeganayaan inay la imaanayaan wuquuf carafa ka mid a ma la imaanayaan marka waa ka tegayaan maxay uga tegayaan min baabil waracay uga tegayaan oo waxay leeyihin annaga ahlu xaramaan nahay mana aha inaan xaramka gudubnaba sidaasay marka ku dhaqmaan taasoo kale marka dad badan marka way ku badan yihin war waxaan maad samaysaan baalma anagoo tanoo kale anagoo kale ma samayn waxaanoo kale ma samaynay kuleeyahy <clears throat> oo waxaan maxaad saan u yeelaysaan waxyaabay marka ku andacoonayaan marmarsiya iyo waxaa lamida ah la imaanayaan ay samaysanayaan qof kastaoo marka ka taga shay cibaado ah ka tago oo tawaruc uga tago qof aan matalan sadaqa la baxaynin salaadda aan jamaaca aan jamaacadii ku tukanaynin isagoo wuxuu leeyahay marka jamaacada ku tukan maayo sababto ah istutus iyaan ka baqaa inay noqoto riyaa iyo sumca iyo istutus inay noqoto sidaa darteed jamaaco iyo jumco midna aadi maayo gurigayaan isaga tukanaya ama meelaha lagu khalweeyaan ku tukanaya ama qaarkood ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa badaa'ic ulfawaa-idka wuxuu ku sheegaa qaar baa waxay dhaheen qofku hadduu ka baqaayo inuu maal ka dayacmo markaas in laga xado maal uu ka baqayo ka dayacmo amase uu ka baqayo yacni cadow naftiisaba oo uga baqayo Eh, ama ilmo inay ka dayacmaan oo uga baqayo hadduu jamaacadii aado maadaama loo ruqseeyey inuu jamaacadii ka tago qofkaas kale intay hadday ilmo ka dayacmayaan oo hadduu ka dhaqaaqay ilmihii jamaacadii aada haddii ilmihii maalan bahalka cunaayo kale muxaqaqna ay tahay jamaacadii soo lagama ruqsaynin bay dhaheen ha waxaaba ka weyn bay dhaheen qalbiga alla annaga qalbigeena alla subxaana watacaala unbuu maanta dhan ku urursan yahay haddaan ka tagnoon meel dad ku tukana aadno jamaaca iyo waxaan aadno waxaa nagu dhacaya dhaheen tashatub marka adduunyaa qofka loogu ruqseeyey maxaad u malaynaysaa qofka qalbigiisa alla u urursan yahay dhaheen bidca waxaasoo kale nacam noocaanay soo gelayaan kuwaasoo kale soo uma jeed marka mas'alo walba oo jaahiliya ku dhaqmi jirtay waa looga dayday dad unbaa uga dayday ayb qofku marka jamaacadii iyo waxbaxsashadii ka tegaa muxuu uga tegaa liajliyaa lagu dhihi ninkan waa istusaa dadku istutusaa marka tawaruc ama xalaal meeradnimo adiga aada ismoodsiisaa uga tegaysaa shaygii waajibka ah ayb marka waxa uu yidhi athaalithatu wasabcuun athaaniyatu wasabcuun toddobaatan iyo laba masalada toddobaatan iyo labaad tacabuduhum weeyaan ku cibaadeysi maxay ku cibaadaystaan bitarki ayibaati ay ka tagaan waxyaabaha wan wanaagsan ama xalaasha oo inay ka tagaan oo min arisqi risqiga ka mida nacam masaladan iyadoo kale waa soo marnay qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi walayibaati min alrisqi qul ya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya khalisata ywma alqiyaama kadalika nufasilu laayaati liqowmin yaclamuun marka waxyaabihii alla u baneeyey mubaaxa oo uga dhigay bay ka tegayaan waxay uga tegayaan marka inay alla ugu dhawaadaanba nacam kaas annaga ma cunna kan ma yeelna kan saan baan ka nahay ayb dadka iyagana dad uga dayda taasoo kale anagu reer hebel haddaana laftaas waa ka caagannahay reer hebel haddaana anagu hilibka qeybtaas kama cunno maxaa maxaa dhacay weliba tashaa-um kalaa ulow ayaa ayaa ayaa ula jira kuwaas oo waxay leeyihiin tadayura ula jira waa baasaysanayaan haddaan cunno waa qofaa naga dhimanayo ama saasaa nagu dhacaysa ama kanba waxyaabaha lamidka marka dayibaadka oo laga taga dad badanna allay ku caabudaan waxaa weya duurkaas bay gelayaan nacam qofka wuxuu ka tegayaa marka wixii alla uu ku irsaaqayay wanaagsana oo dhan buu ka tegayaa na marka muxuu qabsanayaa wuxuu leeyahay eh, waxyaabahaas oo dhan buu ka tegayaa isagoo markaa ku andacoonayo inuu eh, taasi inay zuhdi tahay zuhdina ma aha fi lxaqiiqa alraabicatu athalithatu eh, wasabcuun masalada toddobaatan iyo saddexaad tacabuduhum weyaan ku cibaadaysigooda bitarki ziinat illaahi ziinada alla way ka tagaan isla aayaddii weyn qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min risqi waxaad fahmaysaa qul man xarama marka la leeyahay qofkaan isagoo iska xarimin oon rabbi ugu dhawaanaynin ee laakiin iskaga tago inaynan dhib lahayn kownuhu inaysan yani isaga markaas aan yani eh, hadduu maalan cuntadii qaarkeed u daayo cudur inuu yani inay ukeenayso kale u ogyahay mujarab ay tahay ama maalan ou yacni markaas uunan jeclaysanaynin isaga waa isaga tegi karaa taas laakiin adaad u aragto inaad cuntaba inaa xaaraam ku dhacday oo kale <clears throat> taa marka waxaa weyaan baabulcibaada bay noqonaysaa siday sunnada uleedahay sunna ficliya iyo sunna tarkiya bidcaduna saasoo kale bidca ficiliya bidca tarkiya uleedahay bidcada tarkiyadana waa midaan oo kale qofka inuu ka tago inuu alle ugu dhawaado inuu ka tago shay yacni inuu iska xarimo naftiisa ka xarimo shay aan alla ka xarimin shaybuu ka tegaya markaas alla ugu dhawaanaya ka tegistiisaas waa bidco sababtoo nebiga uguma dhawaanin alla subxaana watacaala shaygaa inuu ka tago cibaad ahaan shaygaa inuu ka tago alla dartii uga tago alraabicatu wasabcuun masalada toddobaatan iyo afaraad dacwatuhum unnaasa u yeerista dadka ay u yeerayaan ila dalaali baadida ay ugu yeerayaan bigayri cilmin cilmi la-aan dadkay marka waxaa weeyaan baadi bay dadka ugu yeerayaan cilmi la-aan oo dadkii bay ay shay baadi a ah bay dadku ugu yeereen iyo wax aqoono ay uleeyihiin aan jirin nacam ayb marka min masaa'il jaahiliyay kamid mid tahay marka allana subxaana watacaala u ley waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu itabicuu sabiilana walnaxmil khataayaakum annagaa degafkiina xambaarayne nasoo raaca bay ku dhahayaan mu'miniinta shirki bay dadka ugu yeerayaan iyo xalaal layska xarimo iyo xaraam laysu xalaaleeyo iyo xujo la-aan iyo ashyaa fara badanoo alla uuna waxba usoo dejinin marka ducaatu dalaal halkan bay soo gelayaan marka iyakuna nacam dadka marka alla subxaanau watacala dadka dadka ugu yeero wixii alla soo dejiyey waa ducaatu lxaq dadka dadka ugu yeero waxa aan alla soo dejinin oo aan xujo alla aan usoo dejinin waa ducaatu dalaal weyaan baadi bay dadka ugu yeeraan kuwaas nabigana kuwa uu yihi weeyaan ducaatun calaa abwaabi jahannam man ajaabahum eh, ilayha qadafuuh qofkii marka ajiibo naartay ku tuurayaan albaabka naartay fadhiyaan dadkay naarta ugu yeeraan wajacalnaahum aimatan yahduuna wajacalnaahum aimatan yadcuuna ila annaar wa yowma alqiyaamati laa yunsaruun aimo weeyaan dadka naarta ugu yeero fircawn iyo markuu alla ka hadlaya marka qof adiga ku dhahay intuu dabshida kaale dabkan soo dhexgal ma jiro ayb laakiin waxaad ogaanaysaa inay jiraan dad iyagu markaa eh, asbaabihii naarta ku gelinaya qof kastoo kugu yeero waa ducaatun calaa abwaabi jahannam buu soo gelayaa nabigu caleyhi isalaatu wasalaam oo tilmaamay taa marka iyagu way sameeyaan oo waa yeelaan nacam oo inay dadkii ugu yeeraan baatilka inay dadkii ay markaa ugu yeeraan nacam waana yahuudna waa sidaasoo kale wey yani xaal nasaarada um-, iyo umiyiyintana xaalkoodu sidaaba ayagoo juhaalan ay dadka waxay ugu yeerayaan wax baatilo aanay ayagoo laftirkooda aanay garanaynin nacam dadka zamankan joogana waa noocaas oo kaleo qaar oo mutasawifo oo tasawuf yani zuhaad iska dhigo cilmi la-aan bay dadka wax ugu sheegaan ayagoo haddii la yidhaha waxaan maxaa idinkugu daliilana aan daliil u haynin dadka unbay wax isaga sheegayaan biduuni daliil saasaa la yidhi kan baa la yidhi iyo waxa midka ah waayahay ayb marka waxa uu yidhi alraabicatu wasabcuun masalada toddobaatan iyo afaraad dacwatuhum nnaasa dadka u yeerista ay ugu yeerayaan ila aldalaali baadida bigayri cilmin alkhaamisatu wasabcuun toddobaatan iyo shan dacwaahum u yeeristooda iyaahum dadka ay u yeeraan ila alkufri gaalnimada ay u yeeraan maca alcilmi ayagoo cilmi ule weliba dacwaahum nnaasa dadka uyeerista ay dadka u yeerayaan dacwaahum iyaahum uyeerista ay dadka u yeerayaan ila alkufri gaalnimo maca alcilmi iyagoo cilmi u leh iyagoo og waxaan inay gaalnimo yihiin kuwaani kuwii hore waa kala duwan yihiin kuwii hore juhaal bay ahayn iyagoo jaahiliina ah bay dadka baadida ugu yeeraan waa nasaarada waa mushrikiinta iyo waman naxaa naxwahum oo dadka ahlu qiblada sheegta qaar badan oo ka mid ah qaybtan kalena waxaa weeyaan dadkay u yeeraan gaalnimay ugu yeeraan ayagoo og waxaan inay gaalnimo yihiin maxay ka tahay xaasidnimo <clears throat> siduu allah subxaanahu watacaala uu yidhi wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim yahuud waa yaqaaneen mu'miniintu inay xaq ku taagan yihiin laakiin inay kasoo bixiyaan bay rabaan ila l waa noocaas nacam oo waxay ku dadaalaan mar walbo dadku xataa haddayna ayagu tooda aynan soo gelaynin inay diintii saxiixa ahayd ka baabi'iyaan oo diin la-aan ay dhigaan soo ma garan budiistaha waa rabaan nasaarada waa rabaan hunuudda lo caabuddo waa rabaan wax kasta waa rabaan keliya un iimaanka unbayna rabin qofka marka mu'minnimada unbaa laga saaraa saara duruqda lagu baadiyooba mid allaala midou doono hadduu ka gala dhib uma arkayaan haday wayba gelinayaan iyaga maxaa yeele xaasidnimo unbay ka tahay wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim goormaysaa yeeleen min bacdi maa tabayana lahum alxaqu markuu xaqi u cadaaday waxaa kaloo alla subxaana watacaala uu yihi ya ahla lkitaabi lima talbisuuna alxaqa bilbaili maxaad xaqa baailka ugu qasaysaan wataktumuuna alxaqa ood xaqa u qarinaysaan wa antum taclamuuna idinkoo og shubuhaad marka bay dadka ku furayaan kuwana iyaguna waxaa lamida ah culamaa u suu dadku waa la kala qaatay jaahiliyada waa la kala jiidjiitay nimanka yacni cubaada xunxun oo mutasawifada ah waxay raaceen dariiqii hore qoladii hore dariiqoodii yahuudda yaa ku dayda iyakana culamaa usuu culimmada ummadaani xunxun ee yacni wax kastoo xaaraana ummadda u xalaaleynayo fadwo axaadiis beena iyo yacnii nebiga loogaga been abuuranayo aayaad si qaldan loo fasiraayo iyo shubha dadka saa loogu soo dhex tuurayo iyo ilaa shubhada nin cilmi lahaa keena ma ogtaha yahuuddu marka saasay ahaayeen oo xaqii baatilka isku qasayeen kuwa noo noocaas oo kale nacam oo arbaabu marka dadka cilmiga le marka iyagu cilmigooda ku lumay waa kii sufyaan ibnu cuyaynana uu dhihi jiray man fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahun min alyahuud waman fasada min cubaadina fa fiihi shabahun min annasaara ayb aayada badan baan marka macnahaas oo kale ku yimid qowluhu tacala qul ya ahla alkitaabi lima tasuduuna can sabiili illahi man aamana tabquunaha ciwaja waantum shuhadaa wama allahu bigaafilin cama tacmaluun <clears throat> waxaasoo dhanna marka waxyaabaha sababay waxaa weeyaan waa xaasidnimada weeyaan yaana u asala alkhaamisatu wasabcuun masalada toddobaatan iyo shanaad dacwaahum u yeeristooda iyaahum ay dadka ugu yeeraan ila alkufri maca alcilmi kufri ay dadka ugu yeeraan maca alcilmi lala qabo asaadisatu wasabcuun masalada toddobaatan iyo lixaad almakru lkubaar almakru makrigii alkubaar weynaa ka ficli qowmi nuux nuux qowmkiisa ficilkii ay sameeyeen oo kale waa soo marnay marka tan ixtiyaalka iyo makriga labada waa soo marnay ixtiyaalka iyo makriga haddaan laba masale laga kala dhigana dhinaca waa looga kala dhigi karaa xiilaysiga marka waxaa soo gelaya dadka iyagu cilmiga leh ee marka iyagu fuqahada iska dhigo ee ummadda wixii alla ka xarimay intay dariiqo wadooyin kale intay soo maraan wixii xalaal uga dhigayo ama wixii alla subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey dadka ayay ka ridayaan waajib bay rabaan inay ka ridaan qofkii ayagoo soo maraayo dariiq aan aan sharci ahayn dariiq aan sharci ahayn bay soo marayaan waajibkii halkaa marka uga tuurayaan iyagoo marka waxaa weeyaan suurada un bedelayo kuwa iyaguna jaahiliyada ay shabahaan maxaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam waa ka yidhi qaatala allahu lyahuud yahuud allah lacnado maxaa yeelay waxa uu yidhi lamaa xurimat shuxuumuhaa meytada baktiga yani lamaa xurimat shuxuum dheh baruurta markii laga xarimay waxaa weeyaan way qurxiyeen e, jamaluuha fabaacuuha faakaluu hamanaha ow kamaa qaala sal l slam way qurxiyeen oo waa dhalaaliyeen riwaayo kalea tilmaamayso markaasay iibiyeen lacagtii bay cuneen dad badana ummaddan ka midana waa noocaas nacam khamrigii buu gadayaa ma anaa ku leeyahay ma caba aniga wuxuu sameynayaa yacni zakadiibuu iska ridayaa maalkiisa markay zakada soo dhowdahay wuxuu iska bixinayaa marka e, dad buu sinsayuu siiseynayaa markii bishii sakada ay dhaaftana waa soo ceshanaya haddana maalkii saasuu sekadii ugu gooyeyba nacam waxaasuu iska dhaadhicinaya wahaakadaa way badan yihiin marka kuwa noocaas oo kale makriguna hadda waxaa weeyaan isagana in xaqii la shirqoolo dadkiisii in shirqool loo maleego mar walba si xaqaanba unan u faafin dad baa isagana mutakhasisiinba ku ah arrinkan oo waxaa weeyaan marka ay eh, meelaha waaweyn oo laga xukumo acdaa-ulislaam waxaa laga soo maleegaa makri aada iyo aada u tiro badan dhaqaale ha noqdo makrigaasi dadka shirqoolka muslimiinta lagu shirqoolaya islaamka ha noqdo yani xoog ha noqdo yani dhaqan ha noqdo waxbarasho intaas waxaa weya hay-aad waaweyn baa waxaa loo dhisay almakru lkubaar shirqool ka weyn <clears throat> macna alkubaarna waxaa weya alkabiir baa loo jeedaa marka waxa uu yihi alimaam alalusi sharxiisa whakada facla akhlaafu haؤulaءi min maradat الdiini waatbaaci اlhawى wacabadat اddunyaa yafcaluuna maca ducaati اlxaqi waxay ku sameeyaan dadka xaqa dadka ugu yeero kamaa facala qowmu nuuxin calayhi الsalaam maca huseyn nuux yeeleen dadkiisa qad tashaabahat quluubuhum nasأlhu tacaalى an yuciida rijaala اlxaqi min keydi mili haؤulaءi اlfajara wayasuunahum min makrihim ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kanaga magangeliyo ragga xaqa uu ka magangeliyo eh, kuwaan hagartooda iyo dhagartooda ayb marka taasuu tilmaamay waayahay asaabicatu wasabcuun masalada toddobaatan iyo toddobaad ana a'imatahum a'imadooda <clears throat> jaahiliyada a'imadooda imaa caalimun faajirun waa caalim faajir ah oo aan cilmigiisa ku camalfalaynin wa imaa caabidun jaahil ama waa caabid nin cibaado badan la imaanayo laakiin jaahil ah <clears throat> kamaa fii qowlihi tacaala sida alla subxaanahu watacaala qowlkiisa ku sugan waqad kaana waxay ahaayeen waqad kaana fariiqun kooxi waxay ahayd oo minhum yahuudda ka mida yasmacuuna inay maqlayaan kalaam allahi ilahi kalaamkiisa uma markaa dabadeed yuxarifuunahu way bedelayaan min bacdi maa kolkii kadib caqaluuhu ay garteen walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og qoladan waa qoladee marka waa qolo waa culamo weyaan waa kuwa wax gartay alla hadalkiisii bay maqleen waa fahmeen markaasay bedelayaan waa caalimun faajirun weeyaan midkan waidaa laqu ladiina aamanuu hadday la kulmaan mu'miniinta kuwaas qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waa rumaynay waidaa khalaa bacduhum qaarkood haddou la yani keli noqdo ilaa bacdin qaarka kale qaaluu waxay dhahayaan atuxadiuunahum miyaad noo sheegay atuxadisuunahum ma u sheegaysaan iyaga muslimiintii bimaa fataxa allaahu calaykum wuxuu alla idiin furay oo cilmi ah miyaad u sheegaysaan liyuxaajuukum bihi say idinkula doodaan ha u sheegina lein ha u sheegina soo ma garan iyagiibaa marka markay gaar isula baxaan bay marka hore waxay leeyihiin yacnii hadday muminiinta la kulmaan waaru aamanaa anagu muminiin baa nahay ayagu markay keligood yihiinna war waxa ilaahay idin fahamsiiye ee cilmi ah ee towreed uleedihiin miyaad kuwaan muminiinta u sheegaysaan hadhow so idinka idinma xujaysan idinma xujaysanayaan bal fiiri qaabdaradooda liyuxaajuukum bihi say idinkugula doodaan cinda rabbikum rabbigiina agtiisa afalaa tacqiluun war miydnan wax ka saynin awalaa yaclamuuna miyaynan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa <clears throat> yusiruuna waxa ay siraysanayaan maa yusiruuna ay maa yusiruunahu waxa ay siraysanayaan omaa yuclinuun iyo waxa ay muujisanayaan miyaanay miyaan alla aanu ogeyn ayb wa minhum qoladaa marka waa qolada koowaad weeyaan imaa caalimun faajir a'imadooda laga warramaya mogta caalim faajira waa kan waa midka intuu diinta maqlo fahmo dabadeed bedelaya macaanideeda soo ummaddan kuma jiraan kuwaasoo kale waa jiraan waana buuxaan mutakalimiinta weeyaan qolo kalena waxa qoladaa weliba marka ay iyagu isla joogaan waxba ha u sheeginin ay leeyihin xuja ay idiin xujaysa karaan alla agtiisa ha u sheeginina marka qolada kale waa kuwaan marka wa imaa caabidun jaahil mid wax iska caabudayo jaahil iska ah mida waxaan fahmayni yani wa minhum waxaa ka mid a iyagii ummiyuuna baa ka mid a kuwa ummiyiin ah oon waxba garanaynin laa yaclamuuna aan garanaynin laa yaclamuuna garan maayaan alkitaaba kitaabka ilaa amaaniya inay akriyaan un mooyaane qiraa'adiisa unbay yaqaanaan ilaa amaaniya ay ilaa qiraa'atan aqrin unbay yaqaanaan bis ma fahamsana macaanidiisa ayb wa in hum maa hum ma ahan iyagu ilaa yadunnuun kuwa way malaynayaan waxba iska malmaleeyaan labadaasay marka isugu jiraan caalim qasadkiisu xumaaday iyo caabid jahli ku sugan a'imadooda marka labadaasi uqaybsantaa imaa caalimun faajir wa imaa caabidun jaahil ayadahaasuna marka u keenay ayb kuwan marka iyagu eh, <clears throat> sidaasay kala yihiin maqsuudku marka waxa weeyaan in kalaamka la bedelo hawa eh, alla subxaana wa tacala hadalkiisa la taxriifiyo hawada oo la raaco alla subxaanahu watacaala oo laga sheego waxaan cilmi loo lahayn min khisaali iljaahiliya weyn isku soo duduub maqsuudku waa intaas feeri wlmaqsuudu ana taxriifa alkalimi waitibaaca alhawa kelmadda oo yani juml yani la bedelo aayaadkii iyo iyo la bedelo macaanidooda la taxriifiyo hawada oo la raaco hawo raac waalqowla cala allahi min hayri cilmin iyo alla korkiisa wax laga sheego oo allaa yiri la yihahdo iyadoo wax alle waxba aan cilmi loolahaynba nin umiya baa wuxuu dhahayaa qaala tacaala waxbuu fasiraya waxbuu sheeg sheegayaa xukunkan saa weeyaan buu dhahayaa ayb wlqowlu cala allahi min ayri cilmin min khisaali ljahiliyati weeyaan wa anta taclamu buu yihi marka alusi maxamuud shukri alalusi abulmacaali raximah llah wa anta taclamu waxaad garanaysaa buu yihi adiga xaala axbaari suui lyawma culamada xunxun maanta xaalkooda wاruhbaan iyo xaalka yacni ruhbaanta aladiina yaquuluuna cala allahi maa laa yuclam kuwaasoo ka sheegaya alla waxaan la ogeynba qad tajaawazuu lxadda xadka waa dhaafeen fi itibaaci ilhawa hawa raacista wa ta'wiili nusuusi iyo nusuusta awilitaankeeda xadkiiba waa goosteenba waa xad goosteen wamaa ashbaha dalika mima yastaxyi minhu lislaamu walmru lilah wax islaamka ka xishoodayba gaareenba walmru lilah waayahay taa iyaduna marka waa taas min masaa'il iljaahiliya ka mid tahay athaaminatu wasabcuun masalada toddobaatan iyo sideedaad dacwaahum sheegashadooda annahum iyagu awliyaa ullah inay yihiin awliya alle min duuni nnaasi dadka sukadooda ah, dadka yacni inay iyagu keliya awliye alle ay yihiin taa ayay marka waxaa weeyaan ay qirayaan ayay sheeganayaan ayay sheeganayaan waa ka alla u dhahaya subxaanahu watacaala qul yaa ayuha aladiina haaduu in zacamtum anakum wliyaau lilahi min duuni nnaas فتmنوا الموت in kنتم صاdقين وlا yتmنونh أبdا بma qdمت أydيهm والlah عlيم بالظالمين nacam marka inay sidaa sheegtaan mushrikiin alcarabna saas oo kale anagu naxnu ahlulxaramaana ay dhihi jireen waxaas iyaguna ku faani jireen nacam ka alla subxaana wa tacaalana uu ka anfiyey taayadaha wamaa kaana salaat aayaadka yani wma kana allahu liyucadibahum anta fiihim wma kana allahu mucadibahum wahm ystakfiruun wma lahum anlaa yucadibahum allah whm yasuduuna can lmasjid اlxaraami wama kanuu wliyaah in wliyaahu ila lmuttaquun wliya alla iska sheegin jirin marka alla awliyadiisa dadka mutaqiinta ah baa la yidhi ayuu alla subxaana watacaala u yidhi ayb marka wuxuu yidhi taas marka in wliy awliye alla ay sheegtaan oo dadka ka iyagu ay awliye yihiin dad badan baa ka dhaxlay oo alusi waxa uu yihi waqad waria hadihi alkhaslata kathiiru miman yantami ila almilati alislaamiya in badan oo diinta u nisbo sheegataa waxay ka dhaxleen khasladan jaahiliyada bal kullu min alfiraqi kooxaha dhammaan yaquulu wuxuu dhahayaa naxnu wliyaa llah fira naajiya anaga waay naxnu wliyaa llah maca ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala fi xadiidi lfiraq fii bayaani alfirqati annaajiya wahum maa ana calayhi waasxaabii nebiguna wuxuu yidhi waxaan aniga asxaabteyda ku taaganaa kuwa ku taagnaado weeyaan kuwa badbaadayo koox kastaana anaga awliyaa ullaha nahaylen kuwo kalena waxay samaysteen duruq oo waxay yidhaahdeen ninkii eh, duruqdaas nin aan ku jirin awliye maba noqonayo soo ma garan haddana ayagiiba isdilayo oon is ogolaynba nacam oo qaarkood kutub waxay ku qoreen ninkii toddobaatan gaal toddobaatan yani eh, ninkii dilo hal nin oo dariiqi hiblaaye ka mid a wuxuu u dhigmaa yani nin dilay eh, toddobaa wuxuu ka kheyr baday nin toddobaatan gaal dilay waxaasi meelo ku qoreen marka ama boqol waayahay marka wuxuu yihi dacwaahum sheegashadooda anahum awliyaa llah inay yihiin min duuni innaas ataasicatu wasabcuun masalada toddobaatan iyo sagaalaad dacwaahum sheegashadooda maxabat allaahi alla jacaylkiisa ay sheegtaan maca tarkihim iyagoo weliba ka tegayo sharcahu alla sharcigiisa sharcahu sharcigiisa fadaalabahum llahu alla wuxuu ka dalbaday biqowlihim uga dalbaday qul in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha kuwa kuwa alla jecel haddaad tihiin ood sheeganaysaanba sidaa idinku fatabicuunii aniga isoo raaca sidaa ku dheh baa layidhi aniga isoo raaca nebi maxamed ah yuxbibkum ullah alla waa idin jeclaanaya marka aayaddan marka ibnu kahiir waxau yihi waa aayat lmumtaxina aayaddan imtixaan baa ku suganoo nin kasta oo sheegtay inuu alla jecel yahay waxaa lagu imtixaanay mutaabacada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam marka dadka waxaa lagu miisaamayaa mutaabacada rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam aqwaasha waxaa lagu miisaamaya aqwaashiisa afcaasha afcaashiisaa lagu miisaamayaa diinna ma ahan diinka diinka isaga oo la yimid mooyaane ka unbaa diin ah ayb marka e, dacwaahum sheegashadooda maxabat allahi ay sheegtaan maca tarki sharcihi iyagoo maca tarkihim ka tegistooda sharcahu alla sharcigiisa ay ka taga ay ka tegayaan fadaalabahum allahu alla marka wuxuu ka dalbay oo amray biqowlihi qul in kuntum tuxibuuna allah haddaad tihiin waxaa ku tiraahdaa haddaad tihiin kuwa alla jecel fatabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum allah ilaahay waa idin jeclaanaya in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna inaad yani jeceshihiin allah alle fatabicuunii aniga soo raaca yuxbibkum allah alla waa idin jeclaanayaa markaas isku soo duuduub macnuhu marka waa maxay qof macaasi ku dhex jiro mukhaalafada rasuulka ku dhex jiro bidco dhex yaallo oo shirki dhex yaallo haddana dhahayo yacni anugu allaan jecelahay wax soconaa inaynan ahayn oo waxa uu yihi wabiljumlati man talabasa bilmacaasi laa yanbagii lahu an yaddaciya maxabat allah qof macaasi ku dhex jiro inuu sheegto jacayl alla ma aha waa dhici kartaa qofka macaasida ku jiro jacaylka alla asalkiisi inuu haysto ila maxabadu mogtahay waa xubigu waa asluliimaan waana camal qalbi ah weeyaan qofka yacni alla jacaylka alla uu jecelayo nabiga jecelaya asal ahaan waa inuu haysto haddaanu asalkii maxabadaba qalbiga ku jirin dacagsigiisa ku jiraayo buqdi ah buqdigana waa gaalnimo alle in loo caroodo iyo rasuulka iyo diinka soo ma garanin marka qofka mar muslim ba yahay waxbuu ka haystaa maxabada alle laakiin uma dhammaystirna maxabadii waajibka ahayd baa ka maqan soo ma garan hadduu shirki ku dhex jira ka war waxba ma haysta markaas waxba islama haya markaa sheegasha bay noqona marka hadduu isagoo mushriga haddana leeyahay allaan jecelahay waa iska sheegasha waxaa xaf ma miisaan marka maxaa u ah mutaabacatu rasuuli sala allahu alayhi waalihi wasalam <clears throat> marka saasuu yihi wamaa axsana qawla alqaa'il buu yihi tacsil ilaaha wa anta tudhiru xubahu hada lacamrii fi lqiyaasi badiicu low kana xubuka saadiqan laatactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicu waxa uu yidhi haddaa jacaylkaagu hadduu run yahay waad adeeci lahayd maxaa yeele qofka qofka uu jecel yahay waa adeecaa nabi maxamed aan jecelahay nabiga ku salliya salliga nabigay diidaayaan xoolaan soo ayaan u qalayaa nabiga sal lla ly slam maca dalika haddana marka lagu yidhaahdo sunnada nebiga leyla nahaar aada neceb tahay sunnada rasuulka caleyh isalaatu wasalaam oo waxaad tusaale ka soo qaadaa maanta haddii nebi maxamed uu noolaa lahay haddii nebigu uu noolaan lahaa sala allahu alayh ali wasalam dadkan dhahayo dadka ku ceebeynaya gardheere iyo xijaabka haweenku ay qaadanayaan kuwa ku ceebeeya dadka iyo rabbi keliya in la baryo kuwa dadka ku ceebeynaya nebi maxamed muxuu ka yeeli lahaa sala allahu alayh ali wasalam waa axad wixii isagu uu jideeyo sunnadiisaa dadka ku ceebeynaysaa see kuu jeclaanaya adiga marka axadkaas nacam acfu llixaa utruku llixaa wafiru llixaa waa tusaale un baan hadda tan kasoo qaadanaya nacam towxiidkaa ka weynba nacam soo ma garan tawxiidkii ka weynaabaad waxaad ka dhigtay wax dadka lagu noco nebiga hadduu joogi lahaa muxuu kugu xukumi lahaa adiga marka qof walbau ilaahay ka cabso wax nebi maxamed afkiisa ku jideeyey inaa adiga dadka ku nacdo iska ilaali nacam taas aday dan kuu tahay qof walbo nagamida danay u tahay laakiin berri ma xambaari kartid inaad nebi maxamed col la ahaato beri nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam aakhira marka la taga lama doodi kartid nin walbaana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka baryayaa ou jeclaanayaa shafaacadii nebiga inuu galo ayuu alla ka baryayaa qof kasta oo mu'mina ah, saas buu rabaa haddaa marka adiga aad iska yacni nebi maxamed wixii shareecadiisii maalin walba dood aad ku hayso un waxaa weeyaan dee shafaaca nebina arki maysa ayb oo waayahay athamaanuun masalada sideetanaad tamaniihim tamaniihim almaaniya tamaniihim yididiileyntooda alamaaniya yididiilada ay iska yididiileeyaan alkaadiba yididiilada beenta ah yididiilo beena inay iskugu sheekeeyaan yididiilada amaanidu iyo rajadu waa kala gedisan yihiin alrajaa waa wax layska rabo weeyaan qofku inuu wax rajeeyo naxariista alle in la rajeeyo laakiin rajada daabitkeeduba wuxuu noqonayaa oo ay tahay yani shayga adiga aada rajeynaysid waa shay aad asbaabtii lagu gaari lahay waa la imaanaysaa inuu ku dhaafana ma jeclid waa ka qoomamaynaysaa shaygaas inuu ku dhaafo soo ma garanin waxa sida allana subxaana watacaala waxaad ka baryaysaa inuu ku waafajiyo rajotaas oo kale aan la dhihi kara laakiin shaygan waa taqaanaa asbaabtiisii aadi maysid oo wixii lagu gaaray asbaabihii lagu gaarayay ma rabtid haddii uu ku dhaafo iyo haddounan ku dhaafin ma kala jeclid dadka kula tartami maysid taasoo kale rajo lama dhaho yodidiilaa la yidhaahdaa waa nin inta gurigiisa seexday markaa inuu wax iska eh, masruuf inuu iska hela iska rabo kale weya oo aan subaxi inta dhaqaaqo aan shaqo raadsanayn asbaabtii aan la imaanayn lakiin ninku markuu asbaabtii asbaabtii risqiga uu raadiyo eh, inay dhaafto uunan jeclayn oo u xaydxaydan yahay qofkaasoo kale waxaa weeyaan eh, haddii uu helo qofkaasoo kale waa nin rajaynaya risqiga alla subxaana watacaala laakiin nin iska seexdo asbaabihii dhan aan la imaanin caruur bau rabaa ma guursanayo rajo lama dhoo taas waa amaani waay waxaas oo kale laakiin hadduu caruurow rabaa allow ka baryaya waana guursanaya asbaabtii waa la imaanaya kaasoo kale rajo weeyaan nimankan iyagu marka waxay yaqaanin waxooda rajo ma waa amaani rajada alla waa lagu caabudaa laakiin amaanida maya oo alla wuxuu yihi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal suu-an yujza bih jannada gelitaankeeda ma ahan mid ku xasilayo iyo didiiladiina idinka iyo ahlu kitaab iyo didiiladooda man yacmal suu-an yujza bihi oo marka nimankan tamaniihim iyo didiileyntooda alamaaniya alkaadiba yididiilooyinka beenta ah ay didiilayaan ka qowlihim ay yidhaahdeen lan tamasana naaru naarna taaban maysa annaga ilaa ayaaman maalmo macduudatan la tiriye mooyaane maalmo hadday anagu naar maba gelayna haddaan galnana maalmo maalmo tirsan unbaan gelaynaa murji-ada uga dayatay baabkan oo waxay leeyihiin qofka muminkaa mar hadduu laa ilaha illah yihahdo macsi waxay ka dhibaysaba mabalehba waxaa rabta iska samey mar haddaa laa ilaha illah tira ahlu janna bis ha iska iididiila waxaas oo kale <clears throat> macaasidu way dhibtaayo dad baa naarta ku galaya macaasidooda darteed wa qowlihim iyo qowlkooda lan yadkhula aljanata jannada geli maayo ilaa man ruux mooyaane kaana ahaaday huudan yahuud oo san nasaara nasaaro ahaada maahan macnuhu waxay tahay yahuud waxay tiri jannada geli maayo ilaa axad yahuuda ma ahani nasaara waxay tiri jannada geli maayo axad aan nasaaro ahayn waa kaa marka oo muslimiinta ka waran marka axad aan muslim ahayn jannada geli maayo waa dhahna anaga ma tanay lamid tahay toodoo kale lamid ma ahan sababtoo ah muslim waxaa la yidhaha addoonka alla u hoggaansamay ummadeenna ha noqdo ummadihii annaga naga horreeyey dadkii nebiyadooda u hoggaansamay iyaguna jannada waa gelayaan soo ma garan marka ereygan muslim waa in loo fahma yacni nebi xilli xilliga ah, ambiyada alla nebi kastoo alla uu soo diray dadkii raacay ee dhabnimada u raacay muslimiin bay ahaayeen qur-aankuna waa ka buuxda wa umirtu an akuuna min almuslimiin ayuu leeyahy nabiyullaahi nuux calayhi isalaatu wasalaam tawafanii musliman buu leeyahy nabiyullaahi yuusuf wahaakada yani nabiyullaahi muusa calayhi isalaatu wasalaam saas oo kale ahaa nacam qaala muusa yaa qowm in kuntum aamantum billahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin hadaa tihin islaamnimada marka waa da-weyn wax maahan yani waqtigan keliya jirta maa laakiin nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii lasoo bixiyey kadib cid laga yeelayo muslimnimo ma jirto ilaa inay isaga adeecda ma ahani cid allaale nabiga dacwadiisa maqasho haddayna nebi maxamed rumayne muslim maahan sababtoo adiimihii hore xataa waxaa ku taalay inay nebi maxamed u hogaansamaan hadday dadku hadday ambiyadu nebiyada laftirkooda ballan laga qaaday kii nebi maxamed soo gaaray inuu rumeeyo atbaacdooda maxaad u marka saa marka in loo ogaado weyaan waxaa dhici karta inay ku yidhaahdaan oo idinkaba waxaad dhahaysaan qofaan muslim ahayn jannada ma gelaayo maxaan anagu isdhaannaa marka waxaa la isdhaamaa waxay tahay adiga nabiyullaahi muuse ma aadan raacin haddaa nebi muuse raacday nebi maxamedaa rumay lahayd adigaan hadda joogo adigana ciise ma raacin maxaa haddaa raacday ciise nebi maxamed hadda rumaynayd ile wuxuu kitaabkaaga waxaa kitaabkii nabiyullaahi ciise lagu soo dejiyey nabiyullahi ciise nebi maxamed uu ku bishaariyey wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed nabiyullaahi muusana kadalika waa ku bishaariyey marka annaga ambiyado dhan aan rumaysannahay laakiin idinka ambiyadaad kala qaadqaadaysaan saasaad inaan marka eh, tiinna iyo tan aanay iskugu mid u ahayn waaya sidaa dhahayaan marka wahaakada marka wuxuu yihi ninka alusi wuxuu yihi wahaakada ra kaiira min ahli zamaanina yafcaluuna maa yafcaluuna min almunkaraat sidaas in la-eg waxaan aragnay yii waqtigeennan dad munkaraad bay samaynayaan wax allaale waxay sameeyaano munkaraada bay samaynayaan ictimaadan cala shafaacati ayagoo isku hadlaynayo shafaacadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam aw calaa culuwi alxasabi wa sharafi annasab ama nabiga ama waxay isku hadlaynayaan qabiilkooda anaga qurayshaan nahay anaga nebi maxamedan ku abtirsanaa sharaafaan nahay kuleeyihin soo ma garan kuwo badanna annaga kolley nebi maxamedaa noo shafeecay kuwana waxayba ka doon waxay leeyihin waxaa noo shafeecayo sheekh cabdulqaadir iyo sheekh hebel iyaa noo shafeecayo intay munkaraad la imaadaan soo amaani ma ah marka waxaas asbaabtii shafaacada lagu helaya la imaan maayaan fiirso maaha in shafaacadii la inkiraayo laakiin asbaabta shafaacada lagu helay tawxiidka uu asal u yahay la imaan maayaan shirkigooda waxooda iska dalaqsanayaan markaasay waxay ummatu maxamed lama nihin oo shafaacada nabigaana gaaraysa ay kuleeyihin war shafaacada asbaab bay leedahay nabiga waa la weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama markaasuu wuxuu yihi ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaama man qaala laa ilaha ila allahu khaalisa min qalbihi laa ilaha illa allahu horta barax tir ikhlaas kula imow oo shirkiga ka har rajey markaa shafaacada nabiga caleyhi salaatu wassalaam allah subxaana watacaala ka rajeey saas bay ahayd laakiin haddaad iska dhaafto waxa qaar waxay yidhaahdeen waman biariiqi jiilaani najaa min xari niiraani ninkii ariiqada jiilaani oo qaadiriyada ku jiro waaba ka badbaaday yidhaahdeen yani naar kuleelkeed waxaasoo amaani ma aha yididiila baanbaana weeyaan dadka marka intaa loogu sheekeeyo kale ma aha marka sida sheekha uu sheegayo weeyaan sida sheekha uu tilmaamayo weeyaan marka arrinku athamaanuuna masalada sideetanaad tamaniihim iyo yididiileyntooda alamaaniya yani tamaniihim ay cala allaahi alla korkiisa inay ku yididiileeyaan alamaaniya alkaadiba yididiilada beenta ah ka qowlihim ay yidhaahdeen lan tamasana naaru naarna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooyaane macduudatan la xisaabayoo la tiriyey wa qowlihim iyo qowlkooda lan yadkhula aljannata jannada geli maayo ilaa man ruux mooyaane kaana ahaaday huwa isagu huudan ahaaday yahuud ahaaday yahuudoobay yahuudi baasaa tiri aw amase nasaaradu waxay dhaheen jannada geli maayo ilaa qof mooyaane eh, aw amase nasaaraa nasaaro ahaaday sidaabay dhaheen wabillahi towfiiq wasala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa wasaxbihi wasalam